بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة والأخوات أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته caawa ay taariikhda hijirigu tahay labiyo tobankii jamaadu awal kun afar boqol iyo afartanka waafaqsan taariikhda milaadiga siddeediyo tobankii bisha koowaad labada kun iyo sagaaliyo toban habeenkuna yahay habeen jimco ah goobta laga tabinaya muxaadirana ay tahay masaajidkii calimataan insha allahu tacaala sida iclaanka iyo sheekhuba hore ku sheegay aa waxaynu qaadan doonaa muxaadarooyin taxano noqon doona biidni illaahi tacaala caawa darsigii koowaad ama gogoldhigii ama hordhici baynu qaadan doonaa ciwaanka muxaadaraduna uu yahay caalamka inaga maqan oo ah caalamka jinka iyo dhibta sixirka iyo ishuba ay ku yeelan karto qofka iyo bulshadaba insha allahu tacaala sheekhaa ka hadli doona oona waxaynu odhan karnaa waa waa mawduucii iyo sheekhiioo isku haboon insha allahu tacaala sheekhaan uga bixi doonaa sheekh maxamed sheekh ismaaciil sheekh xasan falyatafadal mashkuuran wamaajuuran jazaaka allahu khayra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وبعد إخوتي وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إخوتي وأحبابي موضوع iyo masalada aan ka hadli doono in sha allahu tacaala waa masalada laynoo soo tilmaamay oo ku saabsan caalamkan inaga qarsoon ee caalam aljin waاlshayaadiin wاlcafaariid waalabaaliis caalamkaas inaynu wax ka nidhaahno waa caalam kowkabkan inagu weheliya waana caalam tixgelintiisa leh nolosheennana raad badan ku leh mowduucan sida bini aadmigu waa u jecel yahay waxa ka qarsoon inuu ogaado waa mowduuc in badan oo bini aadmigii ay danayso inay caalamkaa wax ka ogaadaan mowduucani ma aha markii ugu horraysay ee aan fadhiyo sidanoo kale ah aan kaga hadlo markii ugu horraysay ee aan masaladan ka hadlay waxay ahayd kun sagaal boqol iyo koo iyo sagaashankii annagoo xeryihii qaxootiga joogna meesha la yidhaahdo harta sheekha ayaan markaa joogay waxaan ka aqriyayay kitaab tafsiirah deedna tafsiirkii wuxuu ila soo gaadhay suuraturaxmaan suuratu raxmaanna waa suuradda ka hadasha haqalaynka labada la ysku yidhaahdo aljinnu wal-ins hordhacii suuradda ayaa waxaan kaga hadlay wakhti ilaa nusa saaca cajalad hal saaca dhinaceed ayaan mowduuca jinka iyo insiga aan kaga hadlay iyo makhluuqaadka jinka iyo siday u nool yihiin cajaladaas waxaa iga duubay alxuseyni annagoo harta sheekha joogna qaybtaa yaree nusa saacaha socotay meel dheer bay gaadhay dad badanna way ta'hiirisay anigoo aan wax badan kaga hadlin taasi waxaa markaa ay igu kaliftay markii aan u soo guuray hargeysa kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii in isla xuseyni uu iga dalbado in mowduucii jinka aan wax ka idhaahdo arrinkii waan ka aqbalay laakiin mowduuca markii hore qorshahaygu wuxuu ahaa inaan laba cajaladood ku soo koobo laba saacadood inaan ku soo koobo muxaadaradaa waxaan ku qabtay istijaamacan weyn ee dowladda hoose agteeda muxaadaradii aan ugu tala galay labada saacadood waxay igu qaadatay inaan toban cajaladood ama toban saacadood ama toban fadhi inaan kaga hadlo oo weliba aanan intii aan ka rabay ka gaadhin aniga markaa waxay iga ahayduun cilmi baadhis ama research aan rabay inaan wax kaga ogaado bal caalamkan dunida inagula nool mar saddexaad labadii kun iyo kowdii ayaa isagoo maqal iyo muuqaal ah waxaan u duubay t v-gii la odhan jiray hargeysa ee baxsanow lahaa marka waxaan ugu tala galay isagana inaan ku soo ururiyo Eh, haddii rabbiga xugmeeya hal saac laakiin anigoo koobay haddana waxay igu noqotay inay saddex saacadood buu igu tegay marka mowduucan horta waxaa igu dheliyey kaasuu ahaa cajaladdaa tafsiirka suurat uraxmaan ayaa ila gashay cajaladihii tobanka ahaa ee bogoska isku xidhan ahaa meelo badan oo caalamka ayay gaadheen waxaanay soo celiyeen tafsiir badan iyo aragtiyo kala duwan ayay dhaliyeen anigu markaa waxaan ahay wakhtigaa nin dhakhtar ah oo dhakhtar xoolaad ah isla afar iyo sagaashankaas waxaan u guuray markii dagaalku hargeysa ka dhacay ceerigaamo meel la yidhaah xerigaabo anigoo ku nool ayaa farsamadaydii dhakhtarnimadii xoolaha ayaa waxaan shaqo kaga helay hay-ad lo odhan jiray actionate hay-addaasi waxay ii qaadatay inaan xagga caafimaadka xoolaha gobolka aan la taliya uga noqdo anigu markaa isuma dhigin ama uma diyaargaroobin inaan noqdo dhakhtar dhexdhexaadiya jinka iyo insiga markaa qorshahayga may ahayn inaan mowduucaa ah aan faragashado aniga oo iska dhakhtarkii ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa la iigu yeedhay saddex masalo oo aad iyo aad u xanuun badan oo arrimaha jinka xidhiidh la leh ayaa ceerigaaba igala kulmay saddexdaa masalo markaa ah, masiirkii noloshayda iyo jihadii aan nolosha ku waday way iga beddeshay saddexdaa arrimood waxay ahaayeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa la iigu yeedhay wiil dhallinyaro oo aan qiyaastii isle waa iyo labaatan jir oo sariir jiifa aada buu wiilkaasi u xanuunsanayay xumad badanina way haysay dadka markaa ii yeedhay waxay ogyihiin cajaladihii aan ka duubay tobanka ahaabaa gaadhay marka waxay iga magansadeen bal inaan ninkan fiiriyo xanuunkiisu wuxuu yahay anigoo markaa isla kaashanaya aqoontaydii maadiga ahayd iyo baxdigii iyo raadraacii aan caalamkan ku sameeyey inankii waan eegay aayado qur-aanaan ku aqriyey wax raado waan ka waayey marka waxaan fiiriyey simtomskii xanuunkiisa markiiba waxaan arkay in inankan xanuunkiisu beerka yahay maadaama waxaan arkay xanuunkan ay cagaarshowga yidhaahdaan inankiioo midabkiisu bedelan yahay joonis baa markaa ku dhacay marka waxaan ku idhi wiilkan wax caalamkan inaga qarsoonoo dhibaato u geystay ma jiree xanuunkiisu waxa weeye joonis intaan berishay shaybaadh u samaynayno wax dufanaha siinina deedna waxay igu yidhaahdeen galabta ayaannu islaam fuuxisaa u yeedhnayoo dabadeedna wan ayay soo qaaday waa la qalay badhidii wanka ayaa ilmihii la waraabiyey waa joonis baanahaya marka waxaan ku idhi dee tee way siman tahay laakiin hadda dee sunbaa waraabiseen beerkuna ma qaadi karo badhiye bal berri aroorta aynu isla gaadhno markaan iridka saa uga baxay inankii wuuma tagay dhiig isla markiiba uu dhintay xanuun bay taasi igu reebtay anigoo taa qaba ayaa maalin dambana waxaa la iigu yeedhay wiil isna dhallinyaro ah da'yar wiilkaas waxaa ku dhacay kanaaco kanaacaduna saa og tihiin waxay burburisaa unugyada cascas ee dhiigga qofku markuu dhiig beelana waa hadraa xumadii kaneecaduna waa u raacday marka qofki inankii isdhaaf buu ku hadlayaa inankii isdhaaf ayuu ku hadlayaa inankiibaa aanu tegey inankii maradan ka rogay been idin sheegi maaye sidii karbaash loola dhacayay baa jidhkiisii waxaad moodaa waa inuu jeexjeexmay dhangad bilaa naxariisa baa lala dhacay lala dhacay oo inankiioo mucuurtoona oo naftu meelay ka baxda uunla baan u tegey inankii xaaladiisii baan eegay xumadiisii baan ka yaabay deedna isla aroornimadii waxaan ka qaaday shaybaan waxaan ka helay kaneeco inankii dawadii kaneecadaan siinay alxamdulilah wuu bogsatay ta saddexaadna waxay ahayd qof dumar oo aan u malayna inay mardhal tahay ama laba dhal ayaa la igu yeedhay iyadana qoftaa dumar ah t b baa ku dhacday iyaguse laakiin markaa waxay aaminsan yihiin inuu jindureeyey qoftii baan eegay qur-aan baan ku aqriyey waan gartay markaa inaanu xanuunku xanuun caalamka ay naga qarsoon raad ku aanu ahayn waxaan eegay astaamihii xanuunkeeda maxaanku ydha t b duna dee ciddii aqoon la isma qarayso qofku midabkiisuu isbedelaa oo haraggeennana caadiga ahee iftiinka liqaya wuu soo celiyaa iftiinka wuu birbirqayaa qofka wejigiisa oo dhididkiisa wuu urayaa si wuxuu urayaa aan qofku u fadhiisan karayn marka labiyo tobanka habeennimo wixii ka dambeeyana qufac baanu la seexanayn qofku intaa waxaa usii dheer xaakadii baabutufayey qoftaa dumar ah ee t b-da qabta intoo girgiro la shiday baa xaarkii dameeraha baa lagu ololiyey markaasaa lagu deday markaasaa markay qaylise la leeyahay ha u joojinina waa jinkii ha u joojinina waa jinkii qoftii oo rafaadsan ayaan u tegey deedna xaaladeedii baan fiiriyey waxaa ii soo baxday xanuunkeedu inuu xanuun caadiya uu yahay oo uu yahay weliba t b shaybaadhkii baan candhuuftii laga qaaday tijaabadii koowaadba bosatif bay noqotay qoftii dumarka ahaydna sidii baa ilaahay ku caafi marka waan fakeray waxaan ka fakeray haddii aad xayawaan aada badbaadiso iyo inaad bini-aadmi badbaadiso ayaa kuu roon waxaan go-aansaday in aan bini-aadmiga xun aan ka badbaadin karo haddaan badbaadin karo dabeedna shaqadii hay-adda waa risaangariyey waxaan go-aansaday inaan meel u fadhiisto oo aan dadkii marka xanuunadoodii kala jiheeyo oo wixii il ah ishu dee waata ogtihiinoo intaasoo cudur bay keeni kartaa wal walcaynu xaqun caalamkan inaga hooseeyana in badan baa la ysku dhici karaa iyana dhib dhibbay keenayaan wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruuna wa kaana rabbuka basiira halkiibaa markaa anigu dhakhtarnimadii xoolaha aan faraha ka qaaday oo aan go-aansaday inaan baabkan daaweynta eh, maxaanku idhaahdaa makhluuqaadka inaga hooseeya waxay dhib u geystaan aan farageliyo tii waxay markaa igu dhalisay inaan aad u daneeyo baadidoonka caalamkan iyo sida loola xidhiidho iyo mashaakilaadkooda iyo saaxiriintu haddii rabbigaa xugmayo siday yani u shaqeeyaan iyo dadkan jinka la shaqaysta iyo calaamadahooda iyo waxaasoo dhan inaan wax ka baadho tii waxay igu kaliftay markaa inaan qoraallo badan aan ka sameeyo sideedabana bini-aadmiga waxaa ku abuuran waxaa ka qarsoon inay baadi doonaan waana takaliftay aadamaha maanta dunida ku nooli in hamigooda uu gaadhsiiyo inay xidigaha wax ka ogaadaan iyo caalamka inaga sarreeya oo ays yidhaahdaan bal meerayaashaa kale ee aan dhulka ahayn bal meel uu nololi ka islaaxi karto oo bini-aadmi ku noolaan karo aan baadi doono iyada oo makhluuqaadka dhulka inagula bini-aadmiga kumanyaal kumanyaal bini ay gaajo u dhimanayaan baa haddana damaca bini-aadmigu wuxuu gaadhsiiyey inay malaayiin doolar iyo lacaga ay ku bixiyaan inay hawada ay sahan u galaan oo marba ay soo celiyaan xidig hebel baanu tagnayoo waxoogaa baahiyaha nolosha iyo asaasiyaadka nolosha qaybbaa ka maqan laakiin qaarkood waxaad moodaa raad nololeed inuu ka sii muuqdo intay wareegaanba waxay soo gaadheen oy ogaadeen xiddigan aynu ku noolahay mooyaane xiddi kale oo u diyaara ama loo diyaariya in lagu noolaan karo inaanu jirin maaris baa ugu dhow bay yidhaahdaanoo waxoogaa raad nololeedoo beri hore ah waana yacni waxuun maxaanku dhahdaa mala awaal ah waxaasoo hawla iyo sahanka intaa la eg iyo baadidoonka intaa la eg waxaa kaga filaan lahaa inay qur-aanka ilaahay un hoos u eegaan waxay ogaan lahaayeen dhulkan aynu ku noolnahay meelaan ahayn inaan bini-aadmigu u islaaxayn inuu ku noolaan karo waxaasoo kharashee lagu bixinayo in la baadi doono waxaan faa'iido lahayn waxaa loo celin lahaa daryeelka dadka ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi alam najcal ilarda kifaatan axyaa'an wa amwaata asalka halka ilaahay ugu tala galay in bini'aadmigu ku noolaado ee oksijiintii iyo biyihii iyo cadceeddii oo nidaamsan iyo maxaan maxaanku idhaha cufisjiidkii cufisjiid waxaa la yidhaahdaa immika qofka bini'aadmigu wuu tallaabsanayaa tallaabadiisa waxaa xadidaya meesha dhow inuu dhiga u gelinaya magnad baa ilaahay uu geliyey dhulkeennan magnadkaasi wuxuu kalifayaa in qofka bini'aadmiga ah halkuu lugta dhigaya ay miisaanaato laakiin hadduu qofka bini'aadmiga orbitkan ka baxo dhulka oo idinka arko kuwaas maxaanku idhaahdaa dayax gamceedada raaca oo idinka arkayoo is odhanayaayo iska duulaya waxaana khasab ah in dayax gamceedka uu xadhig ku xidho hadduu soo noqoys yidhaahdana wuu duulayaa sida shimbirta waxaa ka maqan maadadan ama magnadkan ilaahay ugu talagalay dhulka inuu bini'aadmiga ku xasiliyo waxaa ku filaan lahaa inay qur'aanka ilaahay eegaan oo ilaahay leeyahay minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra haddaba bini'aadmigu sidiisaba wuxuu iska jecel yahay wixii ka qarsoon inuu baadi doono inaynu caalam ilana nool oo caalamkan inagu weheliya inaynu jaahil ka ahaano nolosheennana raad badan ku leh taasi waxay noqonaysaa xisaab xumo waana ta keenaysa bini'aadmiga badankooda marka la yidhaahdo jin baa laga sheekaynayaa inay u soo heemaan oo ay jeclaystaan inay mawduuca wax ka maqlaan sababta oo ah waa baahi noloshooda ku abuuran weeye waa waxay rabaan inay wax ka ogaadaan caalamkan aynu la noollahay iyo gaaladuna jaamacado madax bannaan ayaabay u samaysteen iyo daraasado ay ku baadi doonaan jinka iyo maxaanku idhahaa shaydaanka iyo waxaa marka dambe waa ta la gasha jaamacadahaas inay cilmu sixirka iyo eh, talaasimta iyo awfaaqda iyo waxa ay isticmaalaan sixiroolayaashu in la irkado oo dabadeedna shayaadiinta sidaa lagula xidhiidho demonology ayay yidhaahdaan cilmiga lagu baadi doono barashada jinka iyo sixirka demonology ayay yidhaahdaan innagoo islaama ah oo qur-aanka kariimkii intaasoo jeer uu ka hadlay caalam aljinna waxaa laga yaabaa cidda aqoon rasmiya ah u lihi inay yartahay wax badan badan ayay raad ku leeyihiin dhulkeennan oo bini-aadmiga weliba qayb ka mid ah ay dhibaato ugu hayaan oo ay u lugooyaan ama caqiidadoodaba ay uga fasahadiyaan marka mowduucan maanta aan gelayo waa mowduuc xasaasiya xaqiiq ahaan marka xagga caqiidada la eego waa mowduuc ku jira haybiyaadka waxyaalaha diintu sheegtay ee aynaan badankeeda inagu arag haddaanay soo tashakulin tashakul waxaan uga jeedaa ee suuraddooda dhabta ah ee ilaahay ugu talagalay haddii ay ku jiraan shayaadiinta iyo jinku ma arki karo laakiin jimanka iyo shayaadiintu qaar baa waxaa jira ilaahay uu siiyey awood ay u qaadan karaan sawir kale ama sawir bini-aadmi ama sawir xayawaan oo kale ay u yeelan karaan marka caalamkan haddaba jinka la yidhaahdo intaynaan horta jinow maxaa tahay aynaan sii gudagelin waxaan jeclahay bal erayadan loo isticmaalo waa maxay farqiga u dhexeeya mar waxaad maqlaysaa jin marna waxaad maqlaysaa shaytaan marna waxaa la odhanayaa ibliis marna waxaa la odhanayaa cifriid iyo asmaa' badanoo aan soo wado maxay kale yihiin jin iyo shaydaan iyo cifriid iyo ibliis waxaan laga hadlay ee magacyadan qaarkoodna qur-aankuba sheegay wa qaala cifriitu min aljin ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik shaydaankana wuu isticmaalay qur'aanku aanku ereyga jinkana wuu isticmaalay marka horta jinow maxaa tahay kelmadda jin af carabi ahaan waxay ka timaadaa baa la yidhaahdaa ficilka janna janna waa jiim iyo nuun shidan asalkeedu halkaasay ka timaadaa kelmaddu waa maxay markaa janna janno macnaheedu waxa weeye ikhtafaa wastatara wuu qarsoomay oo waa la arki waaye ayaa ereyga janna ereyga janna ficilkaas jinka oo keliya qur-aanku uma isticmaaline meelo kale iyo mawaadiic kalena wuu geliyey oo jinka isaga waxaa jin loo yidhi bay yidhahdaan culimmada tafsiirku liijtinaanihi wa ikhtifaa'ihi qarsoonnida uu inaga qarsoon yahay ee aanaan arkayn kelimada janna siyaabo badan buu qur-aanku u isticmaalayoo waalida waalida lafteeda ereygaa janna ayaa laga soo dhalaaliyay aftaraa cala allaahi kadiban an bihi jinna jinna markaa ninka waalan waxaa la yidhaha majnuun majnuunna waxaa loo yidhi baa la yidhi caqligiisii baa qarsoomay caqligiisii baan shaqaynaynin lidaalik baa waxaa loo yidhaahdaa majnuun waxaa kaloo qur-aanku isticmaalay kelmadda janna wuxuu u adeegsaday ilmaha uurjiifka ah kelmaddaa janna ayaa laga soo eh, dhimbiil qaatay waid antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum waid antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum marka jiniin baa laydhaa jiniinkuna waxaa loogu bixiyey wuxuu ku qarsoon yahay uurka hooyada haddaba makhluuqan jinka la yidhaahdo waxaa ereygan qarsoonida ah loogu isticmaalay indhaheennaan arkayn isaguse wayna arkaa makhluuqa jinku markuu dabeecadiisa caadigaa ah leeyahay isagu wayna arkaa innaguse ma aragno bidaliili qowli illaahi tabaaraka wa tacaala innahu yaraakum huwa wa min xayثu laa tarawnahum innahu yaraakum huwa wa waqabiiluhu min xayثu laa tarawnahum laba jeerunbaa qofka bini'aadmigiihi uu jinka arki karaa jin isbedelay oo suurad kala yeeshay oo dayday ah oo xuduuddii ka soo gudbay oo qofka bini'aadmiga ah inuu daandaansado raba marka isaga oo suuraddiisii iska beddelay waa la arki karaa saynu ka warrami doonno mar kalena waa la arki karaayo marka qofku isagu uu daandaansado oo uu cilmigan ruuxaaniga la yidhaahdo ee arwaaxda lagula xidhiidho ruuxaaniguna waa caalamuljinka unbay u jeedaane waxaa jira markaa erayo iyo qoraallo iyo afcaal qofku haddii uu sameeyo xijaabkan inoo dhexeeya uu furmayo qofkanaa markaa wuxuu gelayaa albaab aan weligii ka furmaynin qofku hadduu baab kaa galo baab alitisaal alarwaax hadduu la itisaalo wuu ku xidhmaa albaabkaasi dib dambaysana ugama furmo aakhirkana iyagunbaa dila mar hadduu caalamkaa la itisaalo aakhirka iyagunbaa dila labada dariiqo mid unbuu bini'aadmigu ku arki kara jinka ilaahayse wuxuu ugu tala galay xaqiiqa ahaan inaan innaga iyo jinka wax aragti isagu inuu ina arko innaguse aynaan arkin lidaalik ayaa waxaa loogu bixiyey jin waxaanay iska soo hor jeedaan xaqiiqada insiga insi haddii la yidhaahdo min aanasa bay ka timid aanasana waxa weeye wuu muuqday aanasa wuu muuqday bay ka dhigan tahay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka qur'aankiisa ku yidhi markuu ka warramayey nebiyullaahi muusa innii aanastu naaran innii aanastu naaran lacallii aatiikum minha biqabasin aw jadwatin min annaar marka insi macnaheedu waxa weeye kii muuqday jinnina macnihiisu waxa weeye kii qarsoonaa jinnina macnihiisu waa kii qarsoonaa horta kelmaddan jin waa makhluuqa wuxuu ka abuuran yahay iyo sida loo abuuray iyo siduu u nool yahay waan ka warami doonaa laakiin kelmadda jin waa makhluuqa inagu aynaan arkayn ee isagu ina arkay aynu u gallo markaa kelmadda shaytaan shaytaan waa eray loo isticmaalo qur-aan ahaan iyo xadiidba waan daliilka keeni doonaaye shay kasta ama makhluuq kasta oo madax adagoo macangaga ayaa horta shaytaan laydhaah oo xayawaanka marka uu aad iyo aad u madax adag yahay shaytaan baa la odhanaya bini-aadmigu qaar madax adaga hadday ku jiraan shaytaan baa la odhanayaa makhluuqaadka jinkaa qaar madax adaga hadday ku jiraan shaytaan baa la odhanayaa marka ereygani waa erey jaamic ah oo wax allaaliyo wixii madax adag oo dhan ay soo hoos galaan oo mar iyadoo qur-aanka kariimka ah shaydaan loo isticmaalayo ibliis laftiisa makhluuqa ibliiska la yidhaahdo isagoo erayga shaytaan loo isticmaalayo qur-aanku ku soo arooray oo wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi fa asallahuma ashaydaanu canha fa akhrajahumaa mima kaanaa fiih markaa shaydaan halkaa waxay ugu jirtaa waa ibliis laf ahaantiisi fa asallahuma ashaydaanu waxaa kaloo loo isticmaalaa insaanka iyo jinka hadba kii madax adag labadooda waxaa la yidhaahdaa shaydaan baa la yidhaahdaa bidaliili qowlihi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakadalika jacalnaa likulli nebiyin caduwan shayaaiina alinsi waljinni shayaaiina alinsi waljinni marka bini aadmiga laftiisu inuu shaydaan leeyahay ayaynu halkaa ka fahamnay mar kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xadiid wuxuu ka waramay saxaabiga laydhaa abaadar ayuu nebigu la dardaarmay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi tacawad billahi min ashaytaani alinsi waaljinni ilaahay ka magan gal shaytaan alinsiga iyo shaytaan aljinkaba markaasaa waxaa nebiga ku idhi aw lilinsaani shaytaanun shayaaiin oo bini'aadmigan caadigeen aqaano maqaar shayaaiina baa jira qaala rasuulu lah sal alla alay slm nacam haayo bini'aadmigan qaar shayaaiina baa ku jira shaytaanna waa wixii madax adag oo dhan baa la ydhaahdaa oo garmaqaato ah oo macangaga baa shaydaan la yidhaahdaa waxaa kaloo cabdilaahi ibnu saamit saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu ka warinayaa abidar laftiisa oo nebigu uu la hadlayo uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruuxu markuu tukanayo salaaddiisa wuxuu kula gabbado oo sutro aha hordhigo haddii aannu sidaa yeelin hadday soo hormaraan ximaar ama kilaabta madmadow oo kale salaaddiisu iyo dumarku hadday soo hormaraan salaadiisu way buraysaa cabdillaahi ibnu saamit oo ka dhegaysanaya saxaabiga abidar xadiidkan ayaa wuxuu yidhi oo aydu badan eh maxaa aygan madow gaar looga dhigay salaadda uu u burinayaa haddii qofkii bilaa sitaaradahaydu soo hormaro markaasaa wuxuu yidhi abudar nafsa su'aal ayaa nebiga weydiiyey oo aan ku yidhi nebi allow maxaa looga soocay aygan madow ayada kale waxaanu noogu jawaabay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam alkalbu lswadu shaytaan ayga madow waa shaytaan macnaa waa ayda nooca madaxa adag buu ka mid yahay marka shaydaanku jinkii ma aha ibliisna ma ahan ee waxaa laga wadaa waa xayawaanaadka la yidhaahdo ayda hadduu mid macangagii ku jiro waa ka madow weeyaan kaa madowbaa ugu hawl badan oo ugu hawl yacnii inta badanna waan ka warrami doonnaayo xayawaanada uu shaydaanku isku soo shabaho ama isu soo ekaysiiyo bisadda madow iyo ayga madow iyo bay u badan yihiin waxaa la soo wariyey imaam adabari iyo kayrkiisba markay tafsiirka culimmada tafsiirka waxay idhaahdeen inna min aljinni shayaaiinun wa min alinsi shayaaiinun waina shayطaana اljini إida acyaahu اlmu'minu dahaba ilى mutamaridin min اlinsi wahuwa shayطaanu faaqraahu biاlmu'min liyuciinahu calayh waa imaam dabri tafsiirkiisa wuxuu ku soo qoray culimmada tafsiirku waxay yidhaahdeen jinkana qayb shayaadiinaa ku jirta insigana qayb shayaadiinaa ku jirta marka jinku markuu u taag waayo mu'minka inuu anbiyo wuxuu isku dayaa inuu u soo hiishado ama u soo gargaarsado mid oo shaydaanoo bini'aadmiya ah. shaydaan insi ayuu u soo gargaarsadaa si uu waddada uga leexiyo imaam qurtubi laf ahaantiisu tafsiirkiisa markuu ka warramaya wuxuu tilmaamay qowl uu leeyahay imaam maalik binu diinaar oo taabiciya ah. qowl uu leeyahay buu soo warinayaa uu wuxuu yidhi imaam maalik ibnu dinaar shayaaiina alinsi taglibu shayaaiina aljinni ina shayaaiina alinsi ashaddu calaya min shayaaiin aljin liannii idaa tacawadtu biاllaahi shayطaana aljinni dahaba canii wa shayaaiina alinsi yajii'uuna fayajuruunii ila almacaasi cayaanan wuxuu yidhi imaamkaas eh, shaydaanka jinka shaydaanka insiga ayaa ka shar badan oo ka dhibaato badan shaydaanka jinka sababtoy tahay shaydaanka jinku markaad ilaahay aad ka magan gasho uu kaa joogsanayaa laakiin shaydaanul insigu xataa acuudu billaahi kaaga tegi maayo shaydaanul insigu waana ta keentay had iyo jeer in bini aadmiga xumxumi ay ka ta'iir bataan oy ka raadayn bataan shaytaanka jinka marka shayaadiintu waxa weeyaan wixii madax adag oo dhan marka haddaba idin kala caddaatay jin iyo shaydaan waxay kala yihiin jin waa makhluuq madax bannaan wuxuu ka abuuran yahay aan ka warrami doono siduu u nool yahay aan ka sheekayn doono wuxuu cuna aan ka sheekayn doono ma isguursadaayo ma tarma aan ka sheekayn doono waxaas waa sheeka inoo taal laakiin hadda waxaan rabaa inaan idiin kala saaro maxay kala yihiin jin iyo shaytaan jinku waa makhluuq madax bannaan oo ilaahay abuuray oo ilaahay uu ka abuuray naar waa kow shaytaankuna waxa weeye wax allaaliya wixii madax adag oo dhan ayaa la yidhaahdaa shaytaan haddaba waxaynu isweydiinaynaa maa macna alibliis ibliisow maxaa tahay ibliis xaqiiqatan culimmadu way isku khilaafaan laakiin qowlka ugu raajaxsani waxa weeyaan ibliisku inuu yahay bahda jinka inuu ka mid yahay ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi makhluuqan ibliis la yidhaahdo ereyga asalkiisu waa min ablasa ablasana macnaheedu waxa weeye wuu quustay muxuu ka quustay naxariista alluu ka quustay waa markii uu ilaahay ku caasiyey cisyaankii ugu horreeye samada ka dhaca ibliis baa lahaa cisyaankii ugu horreeye dhulka ka dhacana ina nebi aadankii walaalkii dilay ayaa lahaa marka hada alibliis alladii casa allaha tabaaraka wa tacaala waxaa la yidhaahdaa markii hore culimmada tafaasiirtu inkastoo wax daliila oo axadiis ama aayad caddaynaya aanan arkin haddana culimmada tafsiirku inta badan waxay yidhaahdaan ninkan ibliis la yidhaahdaa markii uu la noolaa malaa'igta ee samada kula noola ee uu ilaahay caabudi jiray magaciisa waxaa la odhan jiray casaaziil casaaziil oo macnaheedu u dhigmaba yidhaahdeen cabdullaahi magacaasuu lahaa qabla cisyaanihi cilmi badanna waa lahaa caabidna wuu ahaa caalamkaana wuu la noolaa markii uu cisyaanka la yimi wixii ka dembeeyey wuxuu qaatay magaca ibliis ilaa ibliisa kaana min aljin marka culimmada qaarkood waxay qabaan ibliis wuxuu ahaa fardi ka mida malaa'igta waana qowl laga raajaxsan yahay isaga laftiisa markaynu ka warramayno noloshiisa iyo siduu u nool yahay marka uu doonayo inuu isdifaaco ee qiyaasta faasidka uu qaadanayo ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin saasuu odhan doonaa ibliis maxaad u sujuudi weyday wuxuu odhanayaa ma sujuudayo sababtoy tahay dhoobadana aad tidhi u sujuud anaa ka fadli badan oo si uga fadli badan tahay khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin marka waxaad arki doontaan kutubta tafaasiirta qaar aan sax ahayn oo odhan doona ibliis wuu seegay oo carabkaa ka boobay wuxuu rabay inuu yidhaahdo khalaqtanii min nuurin wa khalaqtahu min tiin marka carabkaa ka boobay bay yidhaahdeen laakiin intaasoo jeer toddoba jeer bay ku soo noqotay qur'aanka kariimka isagoo uu leeyahay khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin hadduu mar carabku boobay laba jeer carabku boobay toddoba jeer ma boobeen marka ibliis isaguna ma dabfirsana asalkiisu inuu naar ka samaysan yahay qur-aankuna wuu caddaynaya marka ibliisku waa xubin ka mid ah makhluuqaadka jinka sida suurat alkahfi ku cad xasan albisri raxmatullaahi calayhi imaamkaa weynina wuxuu leeyahay ibliisku daqiiqad gudaheed malaa'ig kama mid noqonin oo isku dhaqanba maaha ibliiska iyo malaa'igtu laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun sifada malaa'igtu waxa weeye inaanay amarka ilaahay diidin abadan abadan weligeedba intay malaa'igi jirtay ilaahay uumay malag amarka ilaahay diiday lama arag laakiin haada alibliis ashariir isagoo amarkii ilaahay uu ka hor horyimi isku abuurna ma aho midna nuur bay ka samaysantahay sida xadiidka rasuulkeennu tilmaami doono midna naar buu ka samaysan yahay marka abuur ahaan iyo dhaqan ahaan isku midba ma aha oo ibliisku inuu wax cunaan sheegi doonaa inuu tarmaan sheegi doonaa inuu dhadig iyo laboodleeyahan sheegi doonaa laakiin malaa'igtu waxna ma cunto waxna ma cabto mana taranto idama ilaahay bay ku abuurantaa kun fayakuunu bay ku abuurantaa cadadkeeduna wax la koobi kara maaha cadadkeeduna malaa'igta rabbi wax la koobi karo ma ahan marka saddexduba siday u bina aadmiga iyo malaa'igta iyo jinku abuurtooda waan ka hadli doonaa axaadiidta rasuulkaee ka hadasha marka haddaba waxaynu eegi doonaa jinka makhluuqan jinka la yidhaahdo qur-aanka kariimkii imise jeer buu magacaa isticmaalay jin qur-aanka kariimkii labiyo labaatan jeer ayuu fi khilaali alqur'aan ereygaa jin uu isticmaalay waxaana ugu horraysta markaad qur-aanka xagga sare ka soo bilowdo ereyga jin halka ugu horreeyaad kula kulmaysa waa aayadda boqolaad ee suuratu alancaam weeye wa jacaluu lilaahi shurakaa aljinna wa khalaqahum wa kharaquu lahu baniina wa banaatin bikayri cilm isla suuraddaa suuratu alancaam aayadda boqoliyo labiyo toban wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljinni waa labiyo labaatan suuraan aayadood labiyo labaatan jeer ayaa qur-aanka kariimka ah ilaahay magaca jin uu ku sheegay qur-aanka kariimka waxaa jira haddana kelmad iyadun ka soo farcantay oo la yidhaahdo jaan qur-aankana waa ku aragteen kelmadda jaan toddoba jeer bay qur-aanka ku timaadaa waljaanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum ayaa ka mid ah muxuu kale yahay markaa jaan iyo jin maxay kala yihiin labadan kelmadood asalka janna unbay ka wada yimaadeen carabi ahaan laakiin culimmadu way kala duwaanoo waxay yidhaahdaan jaan waxaa laga wadaa sida bini aadmigaba odaygii ugu horreeyey aadam loo yidhaahdo ee dhoobo looga abuuray odaygii ugu horeeyay ee makhluuqaadka jinku ay ka farcameen ayaa ilaahay wuxuu inoogu sheegay inuu yahay jaan waljaana khalaqnaahu min qablu min naari samuum sida aadam dhoobo looga abuuray ayaa odayga jaan ee jinku ka farcamo ayaa isna looga abuuray dabka ah qowl baa wuxuu odhanayaa makhluuqaadka jinka oo dhan waxay ka farcameen ibliis oo abaljin la yidhaahdo taas waxba kama jiraan oo ilaahay baa qur-aankiisa inagu yidhi kaana min aljin isagaa jinka ka mid ahaa ee jinku kama farcamin marka sida aynu kala duwi karra oo ugu toosanay waxa weeye jaan haddaad maqasho waa abal jin makhluuqa jinka la yidhaahdo axadkay ka soo farcameen ayaa jin la yidhaahdo waa koow marka haddaba waxaa jira asmaa' badan iyo makhluuqaad badan oo caalamkaa inaga qarsoon ah oo magacyo leh intooda faraha badanna waxna nasahoo cad oo qur'aanka iyo xadiidka ah lama hayo laakiin wada dhaqanka bini aadmiga iyo jinku ay caalamkan ku wada dhaqmeen iyo xidhiidho badanoo aadmiga iyo jinka wad dhex maray darteed ayaa asmaa fara badanoo biniaadmigu aadmigu ula baxeen makhluuqaadka jinka qaar ka mid ah ayaa jira waxaana la yidhaahdaa asmaa'da shayaadiinta ama jinka ee axaadiidta rasuulku sheegtay hal mid keliyunbaa ka asaxay sida imaam shaaibi maxaan ku dhaha shinqiidi uu kitaabkiisa adwaa albayaan uu ku sheegi doono inta kale asmaa ah waa bini aadmigu istilaaxay samaysteen asmaada kale ee jinka loola baxo bini-aadmigu istilaax ay samaysteen weeye marka haddaad kutubaha caalamal jinka ka sheekaynaya aada gudagasho waxaad arki doontaa makhluuq jinka ka mid ah oo la yidhaahdo hawl hawl baa la yidhaahdaa waa makhluuq inta badan meelaha cidlada ah ku nool yahay waxaanu qaaliban weeraraa habeenkiibuu dadka safarka ah haduu nin keliya yahay safarka ayuu jidka u joogsadaa ama eh, dadka caruurta iyo wax la mid ah ayuu ambiyaa intuu magacooda ugu yeedho dadka reemiyigana in badan way maqleen ilmaha yar ee xoolaha la jooga ayaa magaciisa loogu yeedhayaa hebeelow baa la odhanayaa dabadeedna ilmihii wuu yeedhayaa sawdkii magaciisa ugu yeedhayuu dabagelayaa aakhirka dambe ama libaax buu afka uga gelinayaa ama habar dugaa kale oo cadow ah ayuu hafka uga geliyaa qowl baa la yidhaahdaa safarkana inta badan wuu eegtaa hadduu qofku kelidii yahay lidaalik baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga nahiyey in qofku kelidii uu safar galo oo uu yidhi waa qofka kelidii safar galaa waa shaydaan labaduna waa shayaadiin safarka waxaa ugu fiican saddex qof inay safarka galaan oo maalan hadduu mid xanuunsado kii kale hadday laba yihiin ma isaguu dul fadhii qofkan xanuunsaday mise wuu wargeyn saddex buu nebigu ka dhigay haddaad safraysaan isku eegta saddex wax ka yar ha ku safrina hadduu markaa saddex uu idinku arko qowlku idinku soo dhici maayo waanu istusaa qofka oo ama muuqaal wuxuu isu tusaa bini-aadmi oo kale shamax iyo wax la habeenadii saqda dhexe ayuu waddooyinka istaagaa oo idinka in badan sheekada maqla dadkaa gawaadhida ku safra qaar badanoo gawaadhida ay la ridaan oo marka la waraysto la odhanayo maxaad gaadhiga kula qalibay uu leeyahay qof dumarahoo dharka ay xidhantay yaab leeyahona wada dhalaalaysa ayuunbaa sidaa ii hormartay dabadeedna ka duubaan isidhi waa ila qalimay gaadhigii marka wuxuu isku dayaa mar walba inuu qofka halis geliyo waa qawl laakiin meelaha magaalooyinka iyo meelaha kuma noola qawl baa la yidhaahdaa xadiid daciifa mar nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam alghaylaan waa jamicii nebi allow ka waran wuxuu yidhi hum saxaratu ljin haylaankanu ama qowlku waxa weeyaan nooca sixirka yaqaanee jinka ah ayuu ka mid yahay sucaala mid la yidhaah baa jira iyadana lafteedu meelaha dacallada magaalooyinka ayay degtaa inta badanna waxay isu muujisaa qof dumara ayay isu ekaysiisaa meelaha koonayaasha magaalooyinka iyo meelaha degaanada abay ah degtaa bini aadmigana wakhtiga fiidadowga abay ah iyo casar gaabadka iyobay soo dhaadhacda mararka qaarkood markaasaa bini aadmiga istustaa iyadoo qof bini aadmiga isu ekaysiinaysa waxaan xasuustaa hargeysadii hore nin waalaayo meelahan fadhfadhiisan jiray ninkaasi hilib hilibluu ahaa casar kasta gabadh baa u iman jirtay qurux badan hilibka wixii u yaalla bay ka iibsan jirtay markii dambuu cilaaqay sheekadii waa la isla fahmay dabadeedna waa la ysku lug daray way kaxaysay wakhti fiida marka sida uu isagu ka sheekeeyey waxa ii geysay buu yidhi caalamkeennana aan ahayn oo laydhka ka baxaya iyo waxa la kala mucaashiyo baayac mushtariga aanad malaynaynin gurigoodii bay geysay marka waxay kula dardaarantay ku tidhi wiil yahow cadceeddu yay kugu soo baxeen guriga marka dhowr maalmood buu ka dadaalay inay cadceeddu ugu soo baxdo maalin dambe ayay hurdadii la tagtay cadceeddii baa soo baxday wuxuu arkay isagoo meel gudaafada hurda boggana ay kaga jirto baashan la yidhaha masacagalayda ay kaga jirto wuxuu jiifaa gudaafadaha naasahablo ayuu jiifay halkii ayuu ku waashay ninkii waxaa kaloon xasuustaa eh, siddeetan iyo shantii haddaan siddeetan iyo afartii ahayn wiil dhallinyara oo ardaya oo neersanka barta eh, isbitaalkii eh, digfeer ayaa mar uu waxbarashadii ku yaro caajisay buu xaggan tarabuunka muqdisho u soo yaro kacay digfeeriya tarabuunkana waxoogaa bay isu jiraan intaanu iftiinkii tarabuunka soo gaadhin baa waxaa arkay naag cadar aada isugu buufisay dabeedna wuu cilaaqay iyana way la qaaday waa laysa soo raacay waagaas ninkii garanayaa garanaya dumarku waxay xidhan jireen kaba laydhaa qaraafiico qaraafiico waxay ahaayeen kaba xagga hoose qori ah a waysan qari jireen oo marka laamida lagu socdo qararac bay odhan jireenoo xagga hoosaa qori ahayd walaa yadribna biarjulihina liyuclama maa yukhfiina min siinatihinna si maxaanku idhaahdaa loo eego talaabadooda iyo agshanka ayaa shayddaanku wuxuu hindisay inuu kaba qoryo ah oo biniaadmiga usoo sameeyo marka intii madowga la soo marayey sanqadha uu maqlayay wiilku laakiin waxaa islahaa kabihii qaraaficaha ahaa bay xidhan tahay tarabuunkii marka lagu yimaado tarabuunka waddaa hormarta layr baa ku xidhan siday u sheekaysanayeen buu hoosta oo eh, lugaheedii eegay deedna wuxuu arkay inay leedahay qoob dameeraad ardaygii wasasay waa cararay wuxuu u cararay jihada iyo waqooyiga warshadda caanaha ayaa halkaa kaga soo jeeda inanku waa qayliyo waa sasay waa orday waa orday koonaha warshadda caanaha odaybaa fadhiya garweyn iska fadhiya alla iga qabo alla iga qabo buu ku yidhi markaasuu ku yidhi war maxaad aragtay alla adeer naag kaba qoob dameeraadla baan arkay odaygii show isaga laftiisa isna jina <laughs> dabeedna isna intuu qoobkii u soo saaray uu yidhi makanoo kalu ahaa <laughs> intuu halkaa laabta kaga dhuftay ayuu ku gujiyay oo yidhi matanoo cagtanoo kaley lahay yarkii yaraa koomuu galay meeshuna waa dad badani ma socdaan waa meel cidlaa ah, oo halkan maxaanku idhaha isbitaalkii militarigaa ka xiga halkan warshadii caanoo laga ruuxay baa ka xigta waa meel cidlaa ah. habeenkii oo dhan halkiibuu yarkii uu koomo ku jiray waagii markuu beriyey ayaa ilmihii oo meesha jiifa oo koomo ku jira baa laga qaaday tan haddaba iyadu waa tan had iyo jeer dadka xeebaha ay koocada u yaqaaneen tan iyagu ay aynaan saclaad innagu soomaali ahaan waxayna kooca ayaynu idhaahnaayo inta badan dadka berbere ku nool yaalaa markay habeenkii xeebaha ay u baxaan way arkaan marka middan koocada la yidhaahdo ama noocan dumarka ah ee u soo banbaxa dadka eh, waxay yidhaahdaan eh, dadkan cilmi baadhista ku sameeya jinka xayawaanka la yidhaahdo eh, addi'bu oo inagu u naqaano cafcarabi ahaan waraabaha ama dabciga waxa ilaahay awood u siiyey inuu arki karo jinka marka noocan oo kale way is arkaan waanu cunaa waraabuhu jinka noocan oo kale ah isagaa la dagaalamo uu cunaa waxaa jira bay idhaahdeen qaar jinka ka mid ah oo badaha dhexdooda ka ugaadhsada makhluuqaadka bini aadmiga waa kanaynu innagu u naqaano qaraasina waa budhcadbadeedda marka waxaa jira jin budhcadbadeed ah oo badaha dhexdooda ayay ka qaraabtaan waa wax quwad weyn midabkiisuna wuxuu u egyahay midabka dhagaxaanta badda ee madmadow wuxuuna isku dayaa in maraakiibta yaryar oo kale uu qallibo oo dadka la tuuro ayuu isku dayaa waxaana la yidhahdaa kaas addahlaab ayay yidhaahdaan waa daydaga badda ayay ula baxeen waxaa kaloo jira mid ay ula baxeen ummu sibyaan oo in badanaa maqasheen ummu sibyaan ummu sibyaan eh, ummu sibyaanku wax kale ma ahan waa nooc makhluuqaadka jinka ka mida ah oo isku daya inuu bini aadmiga dhibaateeyo inta badanna tarantu la dagaalamaa markay u timid xadiidkii saxiixaa eh, gabadhii dhiig eh, dhabar furanku ku dhacay ay nebiga u soo ashkatootay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innahaa rakda min rakadaati ibliis dhabar furankani wuxuu ka yimaadaa waa jug uu ku sameeyo raximka dumarka ibliisku marka waa nooc ka mida jinka oo taranta bini aadmiga la dagaalama ayaa la yidhaahdaa caruurta yaryarna way istustaa markay caqli yeelato ilaa afar jirkeed afar jir ilaa shan jir markay yihiin way isu muujisaa iyadoo makhluuqaad u eg ama xayawaan ama dooli ama bisad ama caynkaas caruurta way ka sasisaa dadka waaweynna hurdada ayay kaga sasisaa xadiidkii kale saxiixa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii ka warramay ilmaha yari markuu dhasho ibliisku wuu gujiyaa ilaahay nebiyulaahi ciise waa ka badbaadiyey inii waciiduhaa bika wa duriyataha min ashayطaani اrajiim waa sababta markaa marka ilmuhu uu dhasho uu u ooya bay yidhaahdaan cadaawad wuxuu ka qabo wuxuu isku dayaa ilmaha inuu kaa soo dhashay xataa eh, uu dhibo wuuna gujiyaa waxaa kaloo jira mid ay yidhaahdaan shaq mid ay yidhahdaan shaqi waa eh, shiin iyo qaaf waa kan iminka aynu inagu u naqaano dhanxiirka kan aynu inagu naqaano dhanxiirka marka laba qof buu soo dhex dhinaca wuxuu ku tusayaa qofkan inuu xayawaan yahay dhinacanna wuxuu tusayaa inuu bini aadmi yahay marka labadii qof markay is eegaan wareedha xayawaankii naag maray muxuu ahaa war miyaad waalantahay biniaadmi u ahaa wixii naag maray inay iyaga laftahooda muran iyo dood dhexdooda galaan ayay rabaan waxaa kaloo jira mid la yidhaahdo cifriit ma huwa alcifriit cifriit waxaa la yidhaahdaa waa nooc jinka ka mid ah laakiin markuu gaboobo ee uu maamulna yeesho waa qabqablayaasha jinka wey macna alkelima waa qabqablayaasha jinka oo jimbo jinkuu ka xoog badan yahay wuu ka saldanad weyn yahay marka waxa weeyaan saldanadaha ay jinku leeyihiin madaxdooda ayaa cifriit laydhaa jinka kalena wuxuu ku muquuniya xagga xoogga wuu ka xoog badan yahay aadmigana itisaal bay la sameeyaan maxaan ku dhaa kuwan kahanada iyo kuwan shayaadiinta la shaqaysta xidhiidh bay inta badan la sameeyaan waana nooca binaahadmiga u adeega weeye oo ninkan maxaan ku dhaha sixiroolihii wuxuu la xidhanayaa nooc cifriidka ka mida marka cifriidkaasi intaa agagaarkiisa oo dhan isagaa kaga filaanaya marka hadduu doono inuu wax u soo xado uu u soo xadayaa oo maalan wuxuu odhanayaa inta badan kuwan shayaadiinta la shaqaystee dadka sarcaadka u dhiga ayaa adeegsada oo waxaa la odhanayaa sheekho waxaan u baahanay maanta xalwad dabeedna wuxuu dalbayaa wuxuu leeyahay xertaydii waxay naga rabtaa xalwad dabeedna xalwadlayaasha magaalada ayuu tegayaayo intuu xalwadii soo qaado ayuu soo soo hordhigayaa hayee bal karaamadayda oo taasa eega buu marka waa sidii dee nebiyullaahi sulaymaan ilaahay ugu adeejiyey cafaariidda ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika xataa wuxuu isagu qorshaystay carshigii nebiyullaahi sulaymaan inuu soo qaadi karo isagoon albaab jebinin isagoon meel daloolinin farsamo uu yaqaano inuu ku soo qaado oo weliba saacada gudahood masaafo dheer uu kaga keeno marka waa nooca had iyo jeer ay adeegsadaan sixiroolayaashu oo maala wuxuu odhanayaa qof baa u imanaya noocan maalan la shaqaysta jinka ayuu qof u imanayaa qofkiiba wuxuu ku odhanayaa waa lagu sixray oo weliba sixirkaagii wuxuu halkaasuu ku aasan yahay cifriidkan ay wada shaqaystaan baa meeshii sii tegaya dabeedna wuxuu cifriidku isku sii xidhxidhay ayuu meesha ku sii aasayaa kan la shaqaysta insiga shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli ghuruura kanay wada shaqaystaan buu ku odhanayaa mariidkan kuu yimi waxaan ku aasay halkaasaan ku aasay kudha sixirkaaga baan soo saaraynaa ina mari sidii baa markaa qofkii lagu kaxaynayaa sixirkii uu sii aasay ama wixii uu sii aasay cifriidku ayaa qofkii la shaqaysanayay jinku uu isdultaagaya odhanaya halkan qoda halkii baa la qodayaa wixii shaydaanku uu ku aasay cifriidku ayaa laga soo saaraya ha maxaan idiin sheegay haye ta sixirka inaa dhiga baa la odhanayaa isagu wuxuu rabaa yuriidu an yuqica baynakum alcadaawata waalbaqdaa markaasuu odhanayaa ee gabadha lagula qabaa ku aastay ama eedadaabaa ku aastay ama habariirtaabaa ku aastay ama dimaashadaabaa ku aastay dad iska beri ah ayuu qoortaisu gelinaya jinkanu wax kale ulama rafiiqin ruuxan wuxuu rabaa un isagu inuu dadka isku dilo kan la shaqaysanayaana in yaroo qaraamaada ah ayaa adduun yarbu isagu u gelayaa marka cifriidkanu waynu ka hadli doonnaa siduu ula shaqaysta bini'aadmige waa nooca bini'aadmiga la shaqaysta saldanaday kale leeyihiin oo maxaanku dhaha dowladina dowlad uma gudubto oo mararka qaarkood waxay odhanayaan qofkan xanuunkiisa ma ma ma taabanayno sababta oo ah waxaa ku jira jin cifriidkaa naga xoog badan iyo dowladdaa naga xoog badan jinkoodii ayaa ku jira bay mararka qaarkood odhanayaan anagu ma faragelin karo waana isxeeriyaano way kala xoog badan yihiin oo baad bay kala qaadaan shayaadiinta iyo jinku cifriidkaas markaa waa ka noocaas ahoo waxau had iyo jeer isku dayaa inuu xidhiidh la sameeyo bini'aadmiga qaabka xidhiidhka loola samaynayaana waa laba qaab mid uun waa kaa maxaankudhaa laga barto kutubaha ay yani kutubu ruuxaaniyaadka ay yidhaahdaan iyo qaab cibaado darro iyo macsiyo iyo wuxuun aqoon darro intay ku jeclaadaan u badan haween islaamka islaamaha gaboobay ama dumarka ayay u badan yihiinoo kuwaasa xidhiidh la sameeyaan kuwaasaa markaa waxay odhanayaan waa darmaantayadii darmaan bay ula baxaan marka ay ku soo degayaan way maxaanku raa xadraynaysaayo way isbedelaysaayoo codka ragga yeelanaysaayo markaasaa qaadiyo sigaar ay burburinaysaayo intaa waxay xidhanaysaa koodh iyo qamiis iyo waxbaa loo xidhayaa ninnin bay iska dhigaysaa marka ay ka yacni warramayso wararka jinka ay soo gudbinayso marka qaabka ay jinka ula sheekaysatay waxaasna waa mowduuc inoo hadhay oo aan ka warrami doonno marka hadal cifriit hadduu yahay cifriit saalixa oo ilaaha yaqaana dowladdiisa wuxuu ku ababiyaa waa wanaagga hadduu yahay mid mufsidana waa kaa maxaanku idhaa makhluuqaadka fasahaadinaya waxaa kaloo jira e, jin la yidhaahdo qariin qariin qur-aankaana sheegay oo ilaahay kaga warramay oo qof kastoo bini aadmiya laba qariin baa la socda qariin malaa'iga iyo qariin jin ah waa ka ilaahay qur-aankiisa ku sheegay suuratulqaaf wa qaala qariinuhu haadaa maa ladaya catiid qariinkiisii wuxuu yidhi markuu ilaahay e, yani hor keenayey kitaabkii uu ka qoray waa malaa'igtii markaa taasi jinkuna markuu ilaahay ka warramayay qariinkooda wuxuu ilaahay suuratulqaaf ku yidhi qaala qariinuhu rabbanaa maa adaytuh walaakin kaana fii dalaalin baciid marka kaa makhluuqaadka la socda ee aan ka hadhayna maalintaa uu dhashay la raaciyo ilaa intuu ka godgelaya la socda ee ka warbixiya waxaa laydhaa qariin baa laydhaa waana ka inta faraha badan warbixinta siinaya sixiroolayaasha iyo kuwan caraafiinta iyo kuwan faaliya iyo arrimaha kuwa uga warramo weeyaan oo marka qofka bini-aadmigiihi uu shayaadiinta la shaqaysanayo waxaa dhacda in qariinkaagani uu ka warbixiyo xaaladaada maalan qof xanuunsanayaa wuxuu imanayaa habartii fooxisada ahayd ama kii faaliyaha ahaa ayuu u imanayaa dabadeedna waxay isku dayaysaa marka uu qofkaasi u yimaado in muddo horta ay maaweeliso ruuxa inta warbixinta ay kala qaadanayaan labada qariin adiga qariin baa kula socda iyadana qariin bay leedahay qariinkaa adiga kula socdabaa qariinkeeda u warramaya qariinkaasaa markaa qalbiga ku xashaashaqaya kan sixiroolaha ah hadhow marka yacni warka ay dhammaysato intaa warka la kala qaadanayo mid walba qaab bay isticmaashaa waxay qaar baa waxay sameeyaan foox bay dabka ku ridaan fooxaasaan wax ka dhex arkaynaa bay yidhaahdaan qaar baa waxay sameeyaan aleel bay soo qaadaan caleeshaasaa la rogrogaa habardhali weyday aleela ku waalatay caleeshaasaa la rogrogayaa qaar baa waxay sameeyaan intay bun soo qaadaan koob bun ah bay in yar cabbayaan deedna markay daacdaacaan bay bunkiisaa ugu warwareejinayaan koobka gudihiisa markaasaa intaa la warka la kala qaadanayo ayaa ama bunkaa lagu maaweelanaya ama fooxa ama wixii la mida hadhow markay warbixinta qariinkeedu u soo gudbiyo ayay odhanaysaa haa waan ku gartay soo hebel hebel ma tiid soodha haa magaceeda magaciisa ma weydiinaysa ma ogtahay soo hebel hebel ma tiid haa soo magaalo hebla kama adiman haa heedhe soo afar carruura walaalnima tiid beri dhaweyd islaantaadi sooma dhiman haa haa iyagaa dilay bay odhanaysaa haa iyagaa dilay haa e, markaad habeenkii seexato e, soo xumad yari kuma qabato haa markaad isyaro rogrogto sofeedhuhu kuma yaro sanqarhaan haa waxbay waxaasoo dhan bahalkanaa u sheegay markaasoo dhan allah wallaahi xanuunkaygii laftiisii bay garatay buu odhanayaa hawaan ku fahmay marka waxay odhanaysaa waxaad yeelaysaa eh, adiga waxaa kuu furdaama ah eh, wan galaalan keen wan galaalan baad keenaysaa eh, adduun intaan la agna waad keenaysaa intaasaan kugu furdaaminaynaa hadhowtuu baxayaa wuxuu le waryaare horta islaantani waa awliyo oo wax allaaliya wixii aan ahaayoo dhan bay sheeg wax maba seeginba mararka qaarkood waxaa odhanaysaa waryaahe berigii aada yarayd Eh, adigoo inan yaroo kula eego hebel la laydhaa la ciyaaraya soo geed kamaad soo dhicin haa berigaasaa geedkaasaa la hoos fadhiyey geedkaasaa lagaa raacay ilaa waagaa waa lagula socday bay ku odhanaysaa ninkii wuu aaminayaa qofkii wuxuu aaminayaa tani waxa weeyaan waa waxeedu waa dharaar weey wax kalena ma ahan waxa weeyaan qariinkan iyo qariinkan wada sheekaystay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xaqiiqo ahaan waa ka ka warramay masalada ee yidhi marka suuqa loo soo dhaadhaco waa xadiis saxiixa qariinka qofka mu'minkaa ah la socda iyo qariinka qofka caasigaa ah la socda iyana way is arkaan maalan markay labadii qof iska hor yimaadaan iyagoo isyaqaana ay isa salaamaan intay wada taagan yihiin labada qariinna way is warsanayaan markaasuu odhanaya war hebel warnii maxaa sidan kuu galay sawdigan qallalay ee qaawan ee bilaakabaha ah ee aan feedhnayn ee basaasana raamaystay markaasuu odhanayaa wareedhe war mid inkaarabaa aniga laygu darayo aan waxbaba ka qaadi la'ahayo markuu kabaa xidhanaya bismillaahi buu odhanaya markuu guriga gelaya bismillaahi buu odhanaya markuu wax cunayo waa ka xadiidkii saxiixa haddee marka qofka bini'aadmiga markuu gurigiisa gelaya hadduu bismillaahi yidhaahdo shaydaanku waxay odhanayan caawa laa mabiita lakum ayay odhanayaan hadduu markuu guriga gelayo uu bisinka ilaabana guriga way la soo gelayaanoo way dugsanayaan laakiin markuu wax cunaya haduu cuntadii waxa laa cashaaa lakum caawa casho ma lihidin ayay odhanayaan iyagoo sidaasa ishoraysanayaanoo markaasuu odhanaya war kan soo ma war waa habadaroo anigu waan iska saarahay gooryaayaan oo markuu wax cunayo ilaahay ma xasuusto markuu feedhanayo ilaahay ma xasuusto markuu dharka xidhanayo markuu xaaladihiisa oo dhan waa rafiiq baan lahay waan la wadaagaa washaarikhum fi اlamwaali wاlأwlaadi wacidhum wamaa yacidhum الshayطaan xataa waxay ka gaadhsiiyaan inay haweenta la isticmaalaan sadiq aw laa tasadiq marka ninkii yani wuxuu xidhan yahay dhar buu xidhan yahay shayطaankii qariinka ahaa waa feedhan yahay waa dhalaalaya waa naaxay wuxuu lala nool yahay bahal habadahoon ilaahayba ku xidhnayna waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin soocanka ma hayn fahuwa lahu qariin maba ka tegayba wuu jeclaanayaayo dee isaguunbuu la rafiiqayaa ilaa wuxuu ku qaba meel kale ka heli maayo marka haada alqariin isna raad badan buu nolosheenna ku leeyahay oo in badan oo loo tago oo faaliyayaal ama fooxisayaal ah warbixinta ay ku siinayaan warbixin ay ka heleen qariinkan adiga kula socda wey warbixin ay ka heleen qariinkan adiga kula socda shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli huruura marka ka waxaa la yidhahdaa qariin baa la yidhaahdaa waxaa kaloo jira mid waswaas alkhannaas la yidhaha ka qur-aanka lagu sheegaya waana ka ugu shar badan ee had iyo jeer ku aloosiyo bini aadmiga macaasida waxaa kaloo jira mid la yidhaha cammaara almakaan makhluuqaad jina ah oo meelahaynu degannahay inagu weheliya meelahaynu degannahay bay inagu weheliyaan cammaar baa la yidhahayo guryaha ayuunbay iska degan yihiin wax dhibaataana dadka yaalaa kuma yeeshaan marka waxaa kaloo isna jira mid la yidhaahdo khinzab halkaas shaytaan keliya ayaa wax xadiid saxiixa ku soo aroori jira khinzab ama khanzab dhe khinzab ama khanzab midkaa doontaba dhe halkaa xadiid keliya ayaa shayaadiinta asmaa'adooda la sheego oo dhan wax daliil loo haya kaasaa jira anas ibnu maalik baa wuxuu odhanayaa cumaan ibnu abilcaas saxaabigii la odhan jiray ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga cawday salaaddiisii waswaas badan baan ku qabaa buu yidhi nebi allow salaaddii qiraa'adii baan ku qaldamayaa oo salaadaydiiba maxaan ku idhahdaa sahwi badan baan qabaa markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam daaka shaytaan yuqaalu lahu khanzab kaasi waa shaytaan waxaa la yidhaahdaa khanzab waa jenaraalka loo igmaday inuu waswaasiyo makhluuqaadka ilaahay la xidhiidhaya khanzab baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi waxaa laga bilaabaya markaad xidhanayso ka bilaabaya ilaa intaad ka salaamo naqsanayso ku dayn maayo waa adiga arkay dadka qaarkood intay soo galaan masaajidka ayay maantao dhan allahu akbar allahu akbar allahu akbar taas buu haynayaa haddii godkaa uu ka kiciyo oo allah akbartaa ka badbaado markaasu haddana u fadhiisanaya bismillah bismillah bismillah intoo dhan madaxa u ka gudbayaayo markaasu haddana attaxiyaatu attaxiyaatudaas buu guraya ilaahuu ka salaama naqsanaya waa shaydaan wuxuu isku dayayaa qiraa'adaadii adiga inuu kala dhex galo khinzab baa la ydhaahdaa waa baha loogu talagalay khushuucda bini aadmiga muslimiinta inuu ka dilo marka wuxuu nebigu yidhi warmahaasi ma bahlkii baa ku haleelay khinza bahal la yidhaahdaayo salaadu kuu fadhiisanaya marka qofka muslimkiihi hadduu culimmada fiqhiga wax kala xidhiidho cudurkaasi wuu ka bi'i lahaa allaahu akbarta wuu isogayay qofkan inuu allahu akbar leeyahay nin waan ku celcelin haddaad ku celcelinso baad ogtan iska daysa keliya waxaad dawayn lahaa uun xadiidkii rasuulka asallu kama ra'aytumuna yusalli rasuulka ilaahay hal mar buu allaahu akbar yidhi warniyow halkan salaadaadu ka xidhmilaada waa halkii daliilka aad u haysato toban jeer in allaahu akbar la yidhaahdo balna tus ma keeni kara marka qofkii haddaad tidhaa war adigii baaba dee ku jira sidan shareecadu ma ogola allaahu akbar mar baa la yidhaahdaa dee laguma celceliyo sunnada nebigana waa inaad salaada haddii la tukanayo nebiga lagu daydaa salluu kamaa ra'aytumuuni usallii halkaa markuu ka gudbo faatixadu u fadhiisanayaa faatixadii baa ku adkaanaysa iyaaka nacabudu buu odhan subxaan allaahi alcaiim wareedhe dhacday hadday alxamdu kuu fadhiistay madhabka maxaanku idhahdaa xanaabiladu isqaadati ya faqra'u maa xanafiyada faqra'u maa tayasara min alqur'aan waar ninkan shaydaankee khinzab ah faatixadaba uga guur intaad la soo qabsanayso cudurdaar baad leedahay uga guur faatixada oo waxaad akhridaa qur'aanka wixii kuu fududaada akhri qiil baa lagu hayaae xanaabil iska noqoba faatixada xanaabilo ka noqo xanafi ka noqo saada arki maysid halkaasu kolba meelu soo gelaya kolba meelu soo gelaya kolba meelu soo gelaya marka qofku muslimka hadduu sunnada nebiga uu ku xidhmo meel uu soo maro ma helayo meel uu soo maro ma helayo mid baa jira inkaar qaba oo xadiidkii sheegayo oo la yidhaahdo walhaan baa la ydhaahdaa walhaan baa la ydhaahdaa xadiis laakiin waxa isna la laqaabilsiiyey bay yidhaahdaan weysada waxii tahaara ah buu isagu qaabila waxaad arkaysaa nin intuu suuliga galo maanta oo dhan daasuun guraya war allaaya hadiik waa maxay waxaanaad wadaa kaadidii baan iga dhammaanayn sanadkaa ka waxa weeyaan haddaad aqrido iqaasat alahfaan fii makaa'id shayطaan kitaabka haddaad aqrido wax badan baad ka bogsoon lahayd wuxuu horta u fadhiisanaya ahaarada maanta o wuxuu gurayaa wallaahi kaadida kaama dhammaan kaadida kaama dhammaan kaadida kaama dhammaan jamac iyo jamaacaad buu ku seejinayaa sideedaba waxaa la yidhaahdaa ibta iyo naaskuba taataabashada way ku dararaan naaska dumarka irmaan haddii maanta o dhan la taataabto caalamiyay daynayaan ma daynayso ibtaadan haddaad maantao dhan jiijiidda markaad kaashaysana qoyaanka waayi mayse hungurigan aad aragto ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu dhinac u riixo imika adoo sujuudsan haddaad candhuuf liq tidhaahdo may kugu soo noqonaysa way tegaysaa ilaahay baa ugu talagalay inuu saa isu riixo kaadidana markaa aad dhammaysato isaga automatically isu soo sifaynaya markaa ay dhibicda u dambaysaa kaa soo baxdo ee aad hubsato inay dhibicda u dambayso kaa soo baxday biyaha ku istijayso wax dambeoo soo baxayaaba ma jiro muruqani wuxuu soo riixaan wixii kaadi haysta ka yimaada haddaanaad adigu irmaanaynayn waad joojinaysaa isagaa markaa kaa dhammaanaya wuxuu markaa rasuulkeennu ku daweeyey masalada calayhi salaatu wasalaam marka aad istijada dhammaysato haddaad shakigaa qabto intaad xafno yar ama sacab yaroo biyaa qaadato halka guntiqabadka ku shub mar kastuu ibliisku yidhaa kaadi baa kaa timi waraa beenta abaabiyaan isku qoyadibdood dabadaysaa inuu ku yidhaahdo kaadi baa kaa timi wallaanay u dhacayn haddaad dawadaa rasuulka qaadato sacab yaroo biyuumad qaadan waad isku shubi khalaas shaki dambe oo kaadi leedahay waxaanad ogaataa muruqaa ilaahay kuu sameeyey in aanu isagu iska dhiiqin haddaanu cudur ku dhicin oo haddaa cudurka la yidhaha salasulbowl uu kugu dhaco oo dee shareecadana xukun gaara ku leh kaasi waa baab waa cudur biniaadmiga qaarkood ku dhaca kaadidhibiqyaa la yidhaahdaa baab dhan bay leedahay baabu salasil bowli baa la yidhaahdaa laakiin hada shabaab da'yartan maxaan ku dhaha muruqa ah ee haddana aan musqushiiba ka soo baxayn maantao dhan baad suuliga daba taagnaanaysaa ina yaroo sheegaya toban jir maa kaaga soo baxaya arrinkaani ku dhacda maxaa ku dhacay kaadi baa iga dhammaan laha waa fiqigaabni weeye waxaana u igman baa la yidhaahdaa walhaan nin la yidhaahdayo ciidamadiisaa u igman marka wakhtigii way ku dheeraaday casharkeenna casharka ku xiga insha allahu tacaala ayaynu halkaa ka sii wadi doonnaa wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu wansur ilaahi shircata atawxiidi ya da ljuudi walkarami arafiici الshaani wakadaka nas'aluka ahabaata fainaha fitanun taji bاshaybi lishumbaani ya rabbi wakhtum bituqaa acmaalana xataa nusaqa lirawdatin wajinaani حتى نساق لروضة وجنان